ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء وغرض علي ورسمين من قد عدعيون ويلا هذا توحيد كي دادكو يفهمين حقين aynu haddaba dagaal galno dee ma rana فإذا عملت الخير لا تمنن به لا خير في متمدح مناني نبي يعقوب مركو سيد منيي دردار بو ودكيسا uga أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحداً إلها واحدا ونحن له مسلمون أي ورسوا في ساعتا بردارن كاج هذيك ما وتوحيد كي نجد أيو عقيدة كتيرة ما تازو دار كاج نقضي إنا لله وإنا إليه راجعون قيل والبق والبقار والحمير وتر والبق والحمير وتر أبا هلا وحن كوان ذلك دركتين سيدنا يقول مني سديني دعوة من عرب الهين يقول أبتر سنيسا وها ينصرف إلى مدرسة شيخ إسلام ابن تيمية فراجعها ودع عنك الهوين فما بالبطء تدرك ما طلبته هذا دكي يوردمي ودعيس عن واحد آه، شركيات بأدير الوادو ولي قام سورة سلاسة ضد بتاقنانيس ولي قام يا المجيد ميا ضد بتاقنا ضد كيف هذا يبع أي با أي با بري ولا بكو قدبين با وحي بري كذا بكو قدبين خارب عورانية هلوا بلاب ولي ملا وحكا شيراني ولبا وحكا شيراني هلا بضو صاحب حقون تعالى قصوا بلابو kutubta yare usuul ishtiraadka ay waxaa yar oo yaryar oo qaarkood ay ku badan tahay shubahaad aanay waadix ahayn oo daaquud iyo kelimaadka caynkaas oo dhan ku badan yihiin waxba laga yaabaa kuwa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 ee dhabtaa ilaahay ka cabsadaan dadka cilmiga lihi siduu rabbiba yidhi subxaanahu wa tacaala innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa horeba saynuu soo tilmaannay xuquuq bay nugu leeyihiin culimmada sunnada ama culimmada salafiyiintu xuquuqday nugu leeyihiinna waxa ugu weyn inaynu ixtiraamno ixtiraamkana waxaa soo gudagelaya in sharaftooda la dhowro cirdigoodana la ilaaliyo lagana difaaco wax kastoy ku soo arooriyaan cidda ahlulbidaca ah ama cidda khilaafta kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo hadyigii salafka ummaddan waxaynu insha allahu tacaala jalsadan labaad kaga hadli doonnaa ama aynu ku daadifayn doonnaa cali warsame odayga la ydhaahdo itixaadka ah hujuum iyo weerar uu ku qaaday shaykhulislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim iyo moxamed ibnu cabdilwahaab sidoo kale weerar uu ku qaaday caqiidadii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 uu hadlaya hadalka noocaasa leh ayaa wuxuu rabaa inuu dadka u sheego oo uu ku yidhaahdo aniga ahaa dadkii dacwa salafiya keenay dalkan waxaan leenahay hadalkaas intaynan ka jawaabin bal dhegaysta isagoo ku faanaya inuu ahaa culimmo ama caalimuu yahay ama salafiyiinta uu keenay dalka ama dacwa salafiya uu keenay dalka maadaama sidii shiikh xasan ashkidba ka dhawaajiyey ee laygu tiriyo odayaashii keenay odayaashii ama culimmadii keentay magacaa salifiyada la yidhaahdo soo gelisay waddanka soomaalida aan ka mid ahay xaq waxaanu leedahay inaan inaan ka qayb galo jeegaraynta la jeegaraynayo ninka sidaa u faanaya waa cali warsame waa ninkii ka mid ahaa madaxdii itixaadka ee dagaalada galay waa nimankii kuwa sakhoobay dhiigga soomaalida ee gacantooda la galay soo xidhay shaar cad oo shaarkii dhiigga lahaa ka hoos xidhay waa nimanka ubadkoodii iyo ciyaalkoodii ay gaalaysiiyeen oo ah al-shabaabka aynu ognahay maanta inay jamaacatul gaalaysiiyeen hadda may gaalaysiin jamaacatul ciyaalka ka tirsanee al-shabaabku salifiinta may gaalaysiin waxay gaadheen intay gaalaysiiyaan ictisaamka inay weliba yidhaahdaan xilli iyo xaranba waa lagu dilayaa xasaan oo aynu ognahay beedkay tisaamku dilaaciyeen inuu yahay oo ubadkii umal inuu yahay aynu ognahay ayaa maalmihii ugu horraysay ee uu soo shaacbaxay ee kelmada uu yidhiyidhi hargaysana la keenay raggii ugu horreeyey ka digay baan ka mid ahaa ama naqdiyey rag ictisaamka ka midaa ah igu odhan jiray intay maqaaxiyaha igu arkaan anoo ka shaahaynaya ama meel maraya igu odhan jireen ma iminkaad isku qaaday shaykhulislaam inaad wax ka sheegto waxay ka gaadhay caqlidarradooda iyo liidashadooda iyo dullinimadooda inay xasaan hubsiima la'aan ku taskiyayaan ilaa ay gaadhsiiyeen shaykhulislaam inuu yahay maa sha allah baaraka allaahu lakum fii shaykhikum allah idin barakeeya shaykhiinna sheekhoodii baa loo barakeeyey wuxuu gaadhsiiyey inuu yidhaahdo ictisaamku kufaar gaalaa weeyaan welibana kumuu gaalaysiin qodob keliyaeh qodobo dhowr ah buu ku gaalaysiiyey rag badan oo isgaabinayey ama is-aasayey oo jirjiroolo ahaa sida umal iyo ninka shibile la yidhaahdo oo jirjidoole ahaa oo berigii hore odhan jiray anuu jamaaco uma intisaabo uma abtirsado weliba gaar ahaan shibile ninka la ydhahda wuxuu odhan jiray anuu jamaaco kama tirsani ayaa markii jamaacadiisii la gaaraysiiyey jirjidoolenimadii way baaba'day shaksinimadii baa soo hadhay wuxuu isku dayey inuu difaaco jamaacatictisaam oo jamaacadiisi ah iyo inuu ka digo xasaan oo uu yidhaha jamaacatictisaam gaalo maaha waxyaabaha jamaacatictisaam ku gaalaysiisay baa adigana laguu gaalaysiinayaa waxaa tiiba lagu yidhi siduu imaamu shaadibi ku tilmaamay kitaabu lictisaam ahlulbidaca annahu yukafiru bacduhum bacda inuu barhkoodba barhka kala gaalaysiiyo iminka laba ninoo salafiyiin hadday isradiyaan oo nin salafio khalad ku dhacay nin kaloo salafiyi uu radiyo wuxuu leeyahay hebelow salafi baad iska tahay khaladkaana waad ku dhacday ka noqo ma gaalaysiinayo ma tabdiicinayo ma tafsiiqinayo waa ahluxaqa waa islaamkii saxda ahaa laakiin ahlulbidaca bari iyo galbeedba haddii wax yari ay dhex maraan ama caqiida ha ama fiqi ama ha noqoto adduunye eh, midiba ka kalu gaalaysiiya midiba ka kalu dhiiggiisa xalaashadaa markaasaynu ognahay intan in ictisaamay dileen shabaabku iyo dhibaatada dhex martay iyo xasan daahira weysuuna ku soo baxsaday madiibad ama huudhi kaa dhaho uu ku soo baxsaday ilaa uu ka doorbiday inuu gacantooda galo dowladdu gaalada u haystay magangeliyanu weydiisto inuu gacantooda soo galo ku soo cararo nafmoodu ammaan iyo nabadgelyo moodo dawladuu gaalaysiin jiray shalay dawladuu dagaalka kula jiray dawladuu qoriga u haystay dawladuu intaasoo sannadood u garbacasaada ee u garbadiirmay ee uu rabay inuu u laayo dadka muslimiinta ah boqolka daliil u haystay daliilka quri kusii filnaa inuu dawladdii ugalu ka doorbiday inuu u galo ciyaalkii uu koriyey ee uu barbaariyey dhiigga uu ku anqariyey taasaa uu ka doorbiday oo uu sameeyey sidaa ogeed waxaan leynahay cali warsamax xaaladiisaa tahay ayaa caalam sheeganaya ninkaa taqdiimkiisa maqasheen ayaa ninkaad muqadimadiisa maqasheen ayaa u hadlaya qaab caalimoo odhanaya caalim baanoo taskiyo naftiisa siinaya falaa xawla walaa quwata ila billah ay warsame iyo qur'aanka kariimka ah siduu ilaahay ba yidhi subxaanahu wa tacaala wayakluqu maa laa taclamuun markuu sheegay walkhayla walbiqaala walxamiira litarkabuuha waziinatan waxaan uga horraysiiyey difaacan difaacayo shaykhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim inaan isaga caddeeyo xaaladiisa qofka markaad bixiso xaaladiisa aad ogeysiiso dadka siduu yahay ayaad radin kartaa ood dadka tusi kartaa inuu khaldan yahay laakiin haddii caalim loo haysto ood tidhaahdo waxbuu radiyey waxaan leeyahay waa caalim caalim radiyey bal ila eega cali warsame iyo qur-aankiisa iyo siduu akhriyo qur-aanka cali warsame iyo cilmiguu qur-aanka u leeyey iyo xifdigiisa bal ila eega aayaadka sida loo akhriyayo iyo qaabka loo dhigayo siduu ilaahay ba yidhi subxaanahu wa tacaala ويخلق ما لا تعلمون markuu sheegay والkhayر والبقاaر والxمير walxamiiratu litarkabuuha waziinatan ninka sidaasaad aragtaan eed maqlaysaan hadalkiisa ayaa waxaa la rabaa in dadka lagu yidhaahdo waa caalim amba waa sheekh lagu yidhaahdo markaasay qaanintay ka soo rarteen bur ay hargeysa soo dejisteen sida lee sheegayo ninka sidaasa bilaahi calaykum arday ma istaahilin noqdo inuu arday noqdo ma istaahila malcamaad inuu dhigto ma istaahila inuu nin maanta macallin ku faano ma istaahilo ardaydu kamid yahay billaahi calaykum u malayn maayo nin arday u dhiga malcamad yaroo buul ahi inuu ku faanayo ardaydayda ninkaasaa kamid qur-aankasta intuu jebinaya u malayn maayo qof kastaa wuu ka wuu iska sarraysiinayaa yatanazahu canhu qof kastaa wuxuu noqonaya qof kanisaan wuxuu samaynayo cali war iyo kutubta caqiidada meeqaankooda agtiisa cali warsame iyo kutubta caqiidadu meeqaankay leeyihiin bal la dhegaysta iyo ka shirka laga digayo haddii dadka o dhambe haddii dadkii o dhambe aan wax e, shirkiyaadba haddii la waado weliga ma susuulu salaasa taagnaanaysa weligaa iyo fatxulmajiid miyaa dad taagnaa dadkiiba haddayba ayba ayba maaragtay beri horeba ka gudbeenba waxay beri ka gudbeen qaar baa odhanaya ha loo weli meelaha wax ka jiraan dhulba wax ka jiraane ha la wado ah guntaa laga soo bilaabo kutubtaa yare usuulishtahaadka ah iyo waxaa yar oo yaryar oo qaarkood ay ku badan tahay shubahaad aanay waadix ahayn oo daaquud iyo kelimaadka caynkaas oo dhan ku badan yihiin waxbaa laga yaabaa kuwa dhallinyarada ku fidnoodaba inay yihiin oo ay u qaataanba inuu ula jeeday sheikh maaragtay maxamed cabdiwahaad uu alifay qaar badanoo kelimo badanoo shirki iyo daaquud iyo bidco iyo inay asalka yihiin oo wada kufriga iyo kii dhabtaha ah ay wada yihiin in loo qaato ay dhici karto marka waxa weeye ninka noocaasoo kale ah ayaa waxaa la rabaa in ummad looga dhigo sheekh caalima oo ummad badbaadinaya kutubtii caqiidada arintooduu yaraynaya kutubtii caqiidada ayuu xaqirayaa kutubtii caqiidada ayuu liidayaa muxuu rabaa laakiin isagu waxaa la yidhi ninay meeli u cadday meeli ka madow nin meel socdaa meel uma socdo nin u socdo dhiig islaam oo dhiig islaam u hirayo xukun doonayo kursi diirad ku haystaa kitaab ma arkayo usuul alaaahan iyo kutubtan lagu mashquule dadka loo dhigayo caqiidan dadka laga saxayo inaga daaya buu leeyahy dadkuyay fadhiisane waar kursigan ninkan ku fadhiyo waar inooga soo rida waar inaan taliyaan doonaya waar waan sii socda dhacdaa maxaa i hadhay wakhti imuu marka ta'usul qaadaya maalin inaan taliyan doonaya ma anoo baan dhimanaya tallaayay un baan odhan dee waxa ka sii darantaa waad maqlaysa amaan filaya hadalkiisa kelimadda taaquut iyo kelimadda shirki iyo kelimadda bidco ayay dhallinyaradii mooleen buu ku leeyay kelimado xaqiiqiya kelmadahanaaba waalay buu ku leeyahy dadkan bidciyo shirki iyo taaquut bal fiirso kutubtaa yare usuul ishtiraadka ay waxaa yar oo yaryar oo qaarkood ay ku badan tahay shubahaad aanay waadix ahayn oo daaquud iyo kelimaadka caynkaasoo dhammi ku badan yihiin waxbaa laga yaabaa kuwa dhallinyarada ku fidnoodaba inay yihiin oo ay u qaataanba inuu ula jeeday sheikh maaragtay maxamed cabdiwahaad uu alifay qaar badanoo kelimo badanoo shirki iyo daaquud iyo bidco iyo inay waxba asalka yihiinoo wada kufriga iyo kii dhabtaha ay wada yihiin in loo qaato ay dhici karto daaquutna kelmad maxamed cabdiwahab la yimid ba daaquut ma ibnu taymiya la yimid daaquut ma ibnuqaym baa la yimid shirki ma iyagaa la yimid bidca ma iyagaa la yimid جاهل غاوي خالي إلهي يوحي جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت إلهي بايري سبحانه وتعالى كسر الله في القرآن كده إلهي بايري سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى طاغوت في القرآن كسبيه دي ما تكلم في القرآن كعيور سووا كلمة شركي إلهي وحولي سبحانه وتعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا من قرآن كانت كسو مسيح الدين معطمين ولا تشركوا به شيئا بالهيري إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما كان من المشركين يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ولا تكونوا من المشركين من الذين فرغوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون كان أكثرهم مشركين ما يقول سمين قرآن كيف أشياء جيمة عورتهم هذه كلمة لها إرباد كبون نقدين إرباد مدن هذه كلمة لهن نقدين lafdhown gashay maxaa kugu samayn waa quraankii kelmadii quraanka wax kamid ah leedahay la iska tuure maxaa samayn ma waxa doonaysa afatu'minuna bi ba'd alkitab wa takfuruna way kelmada bid'ana uu ka booday xasaasiyad buu ka qabaa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa kullu bid'atin dalalah wa qala iyyakum muhdathat al-umur fa inna kull muhdathatin bid'ah ahayth rasul dawadu qabdi ku akhriye bid'ada ku saabsan cali warsamayntaa soo qaata kitaab axaadiia bidcada ka digiyo dhan ku dul akhri suuxdaa laga yaabaaye aayaadka shirkiga ka hadlayo dhan ku dul akhri aayaadka ka warramaya taaquudka o dhan ku dul akhri haba suuxa markaa inagu maxaa dawaynaa nugiye inagu beenu sheegna run baynu sheegaynaa qaar badanoo kelimo badanoo shirki iyo taaquud iyo bidco iyo inay waba asalka yihiin oo wada kufriga iyo kii dhabtaha ah ay wada yihiin in loo qaato ay dhici karto waxaan leeyahay war waa qur-aankii ilaahay war waa aayadihii rabbi soo dejiyey subxaanahu wa tacaala war waa xadiidkii rasuulka war waa diintii nebi maxamed uu la yimid sala allahu calay wasalam diintii nebi maxamed lala soo diray weeye ama diid ama yeel doonow doon diidow diid jahligiisuna halkaasay marasaa وحكوا لي أرديدو حقيقي مودين وماني حقيقهين شرك ما مانو حقيقهين طاغوت ما مانو حقيقهين بدع ميانو حقيقهين طاغوت كتعريف كيسا كلمي وكل ما تجاوز به العبد حده من مطبوع أو معبود أو مطاع واحد السوء حتى يقدو إن لما طغى الماء وحب الله يكون في الجارية معبود هذا مطبوع هذا مطاع هذا شركي وتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله بدع والشيء المستحدث أو المخترع كل قول أو فعل أو اعتقاد أحدث بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بنية التقرب والتعبد إلى الله نبي محمد بن الله يمين وحويا وبدعة وتصوي محا محا مسمين ألفاظ حقيقية وي ألفاظ عيار عيار معها oo marka dadka loo dhigayo jamaacatul ictisaam bidciyo shirki uga dhigayso ma ciyaar ciyaar bay ugu dhigaan miyaa marka le shirkiga iskale waa ciyaar ciyaar miyaa haddaanu fahnay sidaa awgeed baydaan kutubta tawxiidka ku baaqin ciyaarayaal haysataan sidaa awgeed baydaan shirkiga dadka uga digin ciyaarayaal haysataan sidaa awgeed baan laydinku aqoon bidca inaad soo qaadaan bood ka digtaan bidca ma soo qaadaan kamana digtaan ciyaarayaal baad haysataan buuxanba aayaadkii qur-aanka iyo xadiiska rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxay ka digayeenba bidco taaquut kufri shirki bidco kulli waa ciyaar galatay jamaacada islaam war waa qabdhab weey ay ciyaar ciyaar maaha inkaar qabow ciyaar ciyaar maaha waa wax xaqiiqo runa weeyaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo diray rasuul kasta oo uu soo diro tawxiidkan dadka ugu baaqo wuxuu rabaa cali warsame inuu inaga dhaadhiciyo inagu idhaahdo tawxiidkii dadku way fahmeen xaqiina dadku way qaateen aynu haddaba dagaal galno waxaan ku leeyahay tawxiidka dadkaa la fahansiiyo tawxiidka ilaahay wuxuu ka yidhi jalla wacala rasuulladii isagoo ka warramaya nebi maxamed wuxuu ku yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun nebi maxamedow horta rasuul maanaan soo dirin ilaa nuuxii ilayhi wuxuun baanu u waxyoonayn rasuul haddaan soo dirnana annahu laa ilaaha ilaa ana ilaah xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane ee facbuduuni ilaaha caabuda ilaahay baa lay caabud aniga ilaah xaq lagu caabudo ilaahayna ma jiro waa sidoo kale ilaahay wuxuu yidhi walaqad bacanaa fii kulli ummatin rasuulan wallaahi ummad kasta waxaan u soo dirnay si xaqiiqa rasuul yaaryaar ma ha warsamo laqad si xaqiiqaa baa loogu soo diray an icbudu llaha wajtanibu taaquut ilaahay caabuda daaquud ka dheeraada qaar badanoo kelimo badanoo shirki iyo taaquud iyo bidco iyo inay waxba asalka yihiin oo wada kufriga iyo kii dhabtaha ah ay wada yihiin eh, in loo qaato ay dhici karto cali warsamow ciyaar ciyaar maaha saad u sheegtay waa xaqiiq xaqiiq waa dhabdhabtii baa laga ilaahay caabuda taaquudkana ka dheeraada laqad bacadnaa buu ilaa yidhi weliba dheer baa la raaciyey gowlqasan baa la raaciyey ilaahay wuu ku dhaartay xaqiiqa ahaan in rasuul kasta ku soo diray in ilaahay la caabudo taaquudkana laga dheeraado cali wasalaam wuxuu leeyahy ciyaalkii baa run mooday oo dhayan dhayan waa aayaad quraan ah caqligii baa ka guuray miyuu asaasaqay hadduu kharifay maxaa dadka loogu soo daynaya masaajidda ee laodhanaya dadka wacdi maa la fadhiisiya meel hadday jamaacadu waxa intii ku shuuraysay ay isaga u dhiibtay oo waxa noocan ay ku hadlaysana maxay isu qarinayaan ay u gabanayaan may sheegaan ay cadaystaan waxay aaminsan yihiin oo yidhaahdaan waa nin kutubta caqiidada waan ka soo jeedna usuul salaasa waan ka soo jeedna qawaid ka soo jeedna kitaab tawxiid waan ka soo jeedna cali warsan waxa beerka kaga taagan oo laf dhuun gashay ku noqday kitaab tawxiidki usuul salaasa marka dee jamaaci hadday dhuun laf dhuun gashay kutubtani dee dadka u cadeeya oo soo shuurayseen waaye ta kale cali warsamow haddii adiga dhibkani ku haysto inankaagu wuu maqlay haddaanay jamaacadu kula qabin ilan usuulalaaiin kitaabu tawxiidba uu ku akhriyi karaaye muxuu kuu sixi waayey inankaagu inankaagu waa inanku saxo weeye waar xasanaba aabbahaa saxde caqidada ka sax aabbaha aabbaha tawxiidka ka soo dhis intaanu masaajid iman ilaan ceebta ku taalla aabbaha waa ceeb kugu taalle waa ceeb kugu taal way eebta aabbaha ku taallaa khaladkuu sameeyana waa khaladaad samaysay uun waayo isku jamaacaatiin isku caqiidaatiin waa isjeceshin waa isdifaacdaan ila haddaad odhanayda aabbaha inaan waa itixaadna salaf baan waan ka soo horjeedaa dudban waan ku curdaari laakiin aabbahana waa itixaadna itixaad baanay isku caqiidaanay oo waan iswaafaqsanay haddana aabbahay baan ka soo horjeedaa dee kaa yeeli taa taa kaama aqbalin aabbaha tawxiidka ka soo dhisya caqiidada intaad salafiyiin radinayso niman salafiyiin la yidhaahdo tallaabsaday intaad radinayso sheekh cabdulkariim xasan xoosh ما شاء الله يعلم التوحيد dadka tawxiidkuu dhigaa <laughs> kutubtiisana afkaagaad ka qiratay inaad wuxuu dhig kuu dhiga dhigtid afkaagaad ka qiratay wuxuu kuu dhigay sheekh cabdilkariim inaad iminka sii dhigtid afkaad ka qiratay dee sheekh cabdilkariim wuxuu kuu soo dhigay aabbahaana u sii dhig hadduu iska kibrinayo sheekh cabdilkariim kutubtiisa inuu dhegeysto cajira soo qaato aduu sii dhig gurigaaga ka soo bilow waa anta cashiirata kala aqrabiin gurigaagii baa sidan u kala daadsan reerkiinibaa sidan u furfuran aabbahabaa waxaan ku hadlay aad aragtid saadad u gudbinaysaa diini dacwad bani ceebku lahayn inaad sakariye salafiyo hargeysa jooga caqiidadu haysto ama berberaabiga jooga hargeysa caqiidadu haysto ama sheekh fawzaano sacuudiga jooga caqiidadu haysto ama raslaanoo jooga masar caqiidadu haysto ama farkuusoo jooga maqrib caqiidadu haysto ama abubakar abaabo jooga suudaan caqiidadu haysto ama mashaariqeed oo maqaaribi sheekh cabdikaxan soo jooga buraan intaad caqiidaha ka sheegayso war aabbaha iyo gurigiina ka soo bilow caqiida aabbaha u soo sax aabbahada caqiida ka khaldantay kitaabu tawxiid buu colaadinayaa usuul thalaat buu colaadinayaa aayaadkii qur-aanka wax ka miduu ciyaaryaanu haystaa anuu dee gaalaysiin maayo odhan maayo walain saaltahum layaquuluna inamaa kunaa nakhuudu wanalcab ma odhanaye eh ha anuu odaygama gaalaysiinayo dee jahli baan ugu odhaanayah laakiin waxa kule u soo dhig waxdee ceebna maaha aabbaa wax u dhig ceeb maaha waandir cashiirata alqarbiin buu ilaha ku qayli aabbaha waa kitaab tawhiid ka dhigo war suulisaansa dhigo cali war sama faan cali war sama dhageyso caadi baad arki maalmaha dambe fa idaa hum qiyaamun yanduruun باذن الله تبارك وتعالى فقير سيده كلام رسولك عليه الصلاه والسلام معاذ بن جبل اليمن حديثك ودري لا شيغي بخاري مسلم وريين عباس wuxuu ka waramay rasuulku inuu tawxiidka ugu baaqo shahaadada inuu ku horaysiiyo bal riwaayadka qaar ilaa an yuwaxidu allaha buu rasuulku la diray waayin walaqad bacadna fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu taaquut wacbudu llaha walaa tushriku bi shayan aayadkaasoo dhan dacwadda rusushu boqol iyo afar iyo labaatan kun oo nebi iyo rasuul bilaha soo diray saddex boqol iyo dhowr iyo toban rasuul ay ahaayeen rasuulladaa saddexdaa boqol iyo dhowr iyo tobankaasi kulligood tawxiidbay ku baaqiyeen kulligoodna dacwadoodu waxay ku bilaabatay ku dhammaatay tawxiidka baaqidiisa cali warsabow nebi yacquub markuu sii dhimanayey dardaaran buu wadkiisa uga tegey dardaarankiisii wuxuu noqday tawxiidka inuu dadka ugu baaquu u sheego ubadkiisii inuu idhaahdo waa tawxiidku maydinka saxayay bal iigu celiya tawxiidkii cali warsamaa sii socotaa dardaarankaaga adiga ma wuxuu noqday waar tawxiidka inaga daayo caqiyada iska jira ma taas dardaarankaaga noqday inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun nebi yacquub calayhi salaam wuxuu dardaarmay tawxiid wuxuu dardaarmay islaamnimo iyo iimaan in lagu sugnaado oo lagu geeriyoodo oo lagu dhinto adna waxaad dardaarmaysaa tawxiidka iyo islaamnimo caqiida saxda ah in layska jiro laga baxo markaas say noqonaysaa dacwadaad ku baaqaysaa dacwo xaqa bal u fiinsan ilahay wuxu uhi subxaanaه wa tacaala waman yargab can milati ibraahiima ila man safiha nafsa yaa nacaya diintii nebi ibraahim mid caqligiisa liiday mooyaane walaqad istafaynaahu fi dunya adduunyada nebi ibraahim annagaa doornay buu ilahay yidhi wainahu fi aakhirati lamina asaalixiin aakhirana nebi ibraahim kuwa wanaagsan buu ka mid noqday id qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu lirabbi alcaalamiin wakhtiguu rabbigii ku yidhi xus hogaansane uu yidhi caalamiintoo dhan ilaaha laan hogaansamay nebi ibraahim laa ilaha illaa buu ku dhawaaqay tawxiidkaana ku baaqay waana gudwat lambiyaa nebi maxamed iyo ummaddiisan raacaa lagu yidhi ilahay wuxuu uhi wawasaa biha ibraahiimu baniih nebi ibraahim tawxiidka wuxuu dardaarmay ubadkiisii wayacquubu yacquubna wuxuu yidhi yaa baniya ina allaha astafaa lakum ddiin falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun ilaahay diintanuu idiin doortay ubadkaygii dhimaneyowe ha dhimanin adikoo muslimiina mooyaane am kuntum shuhadaai xadar yacquub almowt ama waxaad ahayd in qaar jooga nebi yacquub markay geeridu ku soo xaadirtay bal u fiirsa hadda id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi markuu ubadkiisii ku yidhi dabadai maxaad caabudi doontaan caqiidadiina igu dul akhriya buu ku yidhi qaaluu waxay ku yidhahdeen nacbudu ilaahaka waxaanu caabudaynaa ilaahaad caabudi jirtay kow wa ilaaha aabbaa'ika ilaahay aabbayaashaadii hore caabudi jireen aabbayaashee ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa ibraahiim iyo ismaaciil iyo isxaaq ilaahay caabudi jireen maan caabudaynaa ilaahan waaxida macbuud keliya isagoo ah wanaxnu lahu muslimuun annaguna ilaahaasan hogaansamayna ali warsamow dardaarankii nebi yacquub meel baad kaga dhacday dardaarankii nebi yacquub waad khilaaftay baan ku leeyahy haddaad tahay atbaacu muxamadin sal allahu alay wasalam nebi maxamed qof raacaya haddaad tahay diinta nebi maxamed qof ku baaqaya haddaad tahay islaamnimada qof nusraynaya haddaad tahay towbad iclaanso oad khilaaftay sharcigii nebi maxamed calayh salaatu wasalaam anigu ku gaalaysiin maayo mubtadic baa ku odhan maayo ku xukumi maayo ibtisaac ku xukumi maayo liannaka cindii jaahilun agtayda jaahil baa taxal wartamada jaahil wuxuu yidhi shaykhu lislaam ibnu taymiya caqiidadiisii ka warran buu isyidhi alla miyuu aamuso soomaalidu waxay idhahdaan ileen hadal ax ah ma yidhaahdo wuxuu yidhi kutubta ibnu taymiya iyo kutubta ibnulqayim baan akhriyey buu yidhi markii aan diraaseeyey waxa iiga soo baxay in ibnulqayim iyo ibnu taymiya takfiir ku jiray waxoogaa khilaaf ay khilaafeen salafkii ummaddan iyo kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulkuna inuu jiray mal dhegeyst ma jiro dee baxi markaan sameeyey ma jiro qodobo la yidhaahdo qodobadaas ayuu manhajkiisu ahaa qodobada caynkaas iyo caynka ah waxaa qodobaysan ayuu sheikh ibni taymiye uu maaratay markaa ku saleeyey qodobada caynkaaso oo kuwii baa la raacaya oo salafiyada ka dambaysana tii bay raacaysa laakiin anku markaan daraaso ku sameeyey maxaan idhaahdaayey maxaan idhaahdaayey masalan markaan aqwaashiisii iyo kutubtiisii kutubtiisii akhriyey wixii aqwaala fataawidii dadku radiyaayey wixii wixii marka iga soo baxay waxa iga soo baxay khulaasaa iga soo baxday khulaasadaasu maxay tahay inuu ka kooban yahay manhajkiisu inuu ka kooban yahay wax kitaabka ilaahay laga qaatay wax sunnaha ilaahay laga qaatay sala allahu calayhi wasalam sunnaha nebiga laga qaatay iyo wax salafkii hore salafkii salaf alqudamaa laga qaatay iyo qayb ijtihaadiya oo oo ugu talagalay uu isku dayay inuu ku ciilaajiyo amraad amraaddii mujtamaca marka uu ku dhex noolaa oo maxaan idhaahdaayey oo maaragtay masalan khuraafaad iyo bidco iyo wax waliba ay jireen iyo maxaan idhaahdaayey masalan firqooyin fara badan oo kala duduwani ay jireen ay wakhtigaa jireen ijtihaadaad uu ugu galay isaguna waxaa bal inuu maaragtay kaga hor tago ijtihaadaadkaas waxaa ka mid ah uu ku talagalay wax badno aan salafkuba ogeyn salafkii ka horreeyeyba aanayba ogeyn ra'yi ra'yi iyo qowltoonna aanay ku lahayn maxaa yeelay dee waa wax dabadood soo darriyey weeye wax dabadood soo dariye weeyaan marka noocaas oo kale ma noqon karo waxaa ijtihaadaadka ahi qaybtaasoo kale ma noqon karto maaragtay masalan in la yidhaahdo iyadu waa maaragtay salafi <coughs> ugajeedada waxaan uga jeedaa qaybo badan oo aan salaf shaqo ku lahayn ayaa ijtihaadaadkiisa ka mid a ah, oo raggii laga la dagaalamayay raggii la dagaalamayey uu kula dagaalamayey kuwaasoo arlada kuwaasoo noocyo badana maxaana firaqu daalla ku jiray shiicaa ku jirtay ashcariyaa ku jirtay falaasafaa ku jirtay intaasoo firqadood nasaaraa ku jirtay intuu wax ka qoray ama u jawaabay waxaasoo dhan baa ku jiray marka intaas caalam iska dhan buu la dagaalamayay caalam iska kuwii kale waxaa ka jiray waxaa ka mid a ah fuqahadii oo iyagana qudhoodu ay waxyaaba masaa'il fiqiga isagana uu dee isaguna la yidhi wuu khilaafay oo maarta maaratay waxyaabihii lagu tashniiciyey ka mid ahaa sida masalada dalaaqa dalaaqa saddexda ou maaragtay uu yidhi maaratay meel qura ku wada dhacaan ma dhacayo afarta madhaboodna ay isku waafaqsan tahay inuu dhacayo adigu masaa'il fiqiya oo uu ku khilaafay masaa'il fiqiga oo iyaguna badana oo ay leeyihiin intaasoo qaarkood leeyihin khusuumtiisu leeyihiin intaasoo masalo laa yuxsaabu ayuu maaragtay dadka ahlusunna waljimaaca ay ku khilaafay caqiidadana iyadana aad bay dee u badan tahay dadkii wad muslimka sheeganayay in badan waxya badan baa iyaduna maaragtay masalan ay yidhaahdeen wuu khilaafay marka waxaasoo dhan waxaa keenay waxa weeyaan de waa ijtihaadaad bashari ah oo wixii qaybaha aan kitaabkana ku ool kitaabkana ku ool sunnaha nebigana aan naska cad lahayn wixii jahaadada baabkaa ku saabsan waa ka kayrihii waxa weeye yukhdiu wa yusiib marka waxa waxaa ku taageeray manhajkiisa waxaa ku taageeray isagoo aan kala hadlahayn si kaamilah ugu taageeray ardaygiisii ibnu qayim aljawsiy halkaa markay marayso <laughs> ayaa cali warsan waxa la weydiiyey taa uma jawaabay aniguy waxaa la weydiiyey cali warsamow waxaad noo sheegtaa shaykhulislaam ibnu taymiya ibnulqayim saad sheegtay caqiidadii ahlu sunnaha iyo diintii way khilaafeen sax kugu waafaqnay laakiin dee daliilboon kaa rabnaaye kutubtoodaad diraasayseed akhriday ee aad soo guratay kutubtooda inaad diraaso ku samaysay eed khulaaso ka soo saartay kitaab keliya oo kutubtooda ka mida ama qowl keliya oo aqwaashooda ka mida ma ka sheegi kartaa shay ay ku khilaafeen diinta hadalkoodii manoo sheegi kartaa ama ficilkoodii meelay ku khilaafeen cali warsamo ma magacaabi kartaa afka lagu gooye halka markii marsi waa dhaxay warsamo wuxuu yidhi maan soo diyaarintaa <laughs> ma maqashay burka bahalka ma filan taa maan soo diyaarin buu yidhi wuxuu moodayey dadku inay u xidhxidhan yihiin ibnu taymiya cay ibnulqayim cay ibnu cabdilwahaab cay kadibna iska tag buus lahaa ismuu lahaynba cid baa su-aal ku weydiin su-aal baa la weydiiyey maxaad ku tidhi baa la yidhi iska dheh laakiin maxaad ku tidhi dee maan soo taaman mooday buu i bulcagta kama soo talageline <laughs> bal dhegaysta sheikhu lislaam ibnu taymiya iyo ibnulqayim waxaad noo sheegtay sheikh in xagga quluwi yani markaa uu jiray ma noo sheegi kartaa masalo ay markaa muslimiinta ku gaalaysiiyeen iyagoo aan sheegin biduuni sababin iyadoo wax sababa aan sheegin masalo ay muslimiinta ku gaalaysiiyeen ma noo sheegi kartaa fadl sheekh bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabb alcaalamiin sala allahu ala nabiyina maxamedi wacala aalihi wa saxbihi wasalam horta labada masalan sheekh maxamed cabdilwahaab iyo sheekh ibnu teymiye labaduba dee dad bay siraac kula jireen oo iska soo horjeedeen oo sidaan sheegay waxay ahayd nin weliba ku tuuraya ka kale ku maguujinay sheekh ibnu qolo kastaba wuxuu isku dayay inuu u jawaabo nasaaradii maxaan idhaahdayey jahmiyadii ashaaciradii maxaan idhaahdayey qolo kastaba weerar buu la galay waxaanu isku dayey inuu u jawaabo marka <clears throat> aada iyo aada dagaalkiisii u badnaa anigu hadeer <clears throat> ma xusbusini aadna uma baadhin masalo maaragtay masalan eh, hadeer cadda oo aan idhaahdo masaladaas oo aan munaasab ahayn buu wax ku gaalaysiiyey arrintaasi waa arrin aad u la yaab leh waana arrin kutusaysa jamaacat lictisaam jahliga haya iyo jamaacat lictisaam mukhaalafada waadixay khilaafayaan kitaabka ilahi sunnaha rasuulka iyagoo hawadooda u khilaafaya waxay kutusaysaa oo kale jamaacat lictisaam inay tahay jamaaco siyaasiya oo diinta ku gabanaysa jamaaco xukun doona oo diin doon ahayn yihiin bay ku cad sida la caddeeyey in fara badanna halkan laga sheegay culimmada ahlu ay ka caddeeyeen masaajidda ahlu salafiyiinta haba ugu weynaado sheekh cabdulkariim xasan xoosh xafidahullah iyo sheekh cabdulaahi xasan xaashi albarbaraawi jazaahum allahu khayra waxaan leeyahay cali warsame iyo inta ictisaamkaaba waar ku cibro qaata arrintanoo sidaa cali warsame uu iskaga horiyo daba yimid ha iskaga hor iyo daba imanina oo intaad shay taasiilisaan su-aal marka laydi weydiiyana maan soo diyaarin ha ku waarina e eh. aadadan xunee liidatay iska daayo oo amba wax iska soo diyaariya ama aamusa ama aamusa ahlumatiina hoosaane aamusa guryihiina iska fadhiya iska cibaadaysta masaajida gala sifatu salaadka barta iska ganacsada na dhegaysta ahlu sunnaha dhegaysta salafiyiinta wax ka barta ha aamusa aamusnaanta asura ah idina waar imise sanadood baan idinku leeyahay aamusa aamusaanta asturaadiina labadii kun iyo kowdii meelaha ina badeed baan ku dheeqabsay masaajid su-aal baan weydiiyey culimo mayhi buuhi man soo diyaarin waa sidee maxaa idin haystaydu ku dhacay maa lakum kayfa taxkumuun haddaydaan culimo ahayn waxba idan soo diyaarin maxaad u aamusi weydeen afkii maxaa idinka falay maxaa idin dhaqaajiye tararagtan idinku wacan war aamusa cid idinma haysatee waar dembaabi maysaana iska aamusa haddaydan cilmi lahayn intaad jaahilka ka tihiin ka aamusa waar intaydan garanayn ka aamusa waar diinta ilaahay ciidanaakaadina ka aamusa maxaa idinka hadliyey maxaa idinka qaydisiiyey laydinma saarin bayaanka sharciga laydinma diran idinka e, aamus baa laydin diray aamusa fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka culimmadaa weydiiya didan garanayn wax wax weydiisaan baa idinka laydin sameeyey gabigiinniba inta inaad wax weydiisaan baa laydinku talagalay in ahaansan baa laydikuma talagelin aamusaa hadnina iskutuu cali warsame wuxuu ku soo gabagabeeyey muxaadaradiista rag salafiyiin way u bambixeen way ridiyeene wuxuu ku soo gabagabeeyey muxaadaradiisa maadaamaanu nahay dadkii salafiyada keenay dalka maadaamaanu nahay culimmadii salafiyiinta waxaanu isnidhi wixii ceeba ah ay leedahay salafiyada ogaada wuxuu yidhi dadka qaar baa isweydiin kara maadaama slaf sheeganayso salafiinta maxaad radinaysaa wuxuu ihi jawaabtaan ugu jawaabaya waxay tahay ceebtaada buu ceebtaada haddaba fiirso ceebtaada haddaad sheegi wey dad kala sheegi doonaa waa dhici kartaa in la yidhaahdo oo haddaad salafiye naqdido adigoo u nusba sheeganaya sow khusuumtii ka faa'iidaysan maayaan dadkii ka soo hor jeeday sow naqdigaaga ka faa'iidaysan maayaan wixii haddaad dhaliil og tahay waxa weeyaan haddaad qariso iyo haddaad sheegto waa iska mid wey haddaan adigu sheegina dadka kalunbaabaa kugu sheegaya oo salafiyadu markaa ceebteedled maxay tahy ay wartamaw ceebtaad salafiyadu noogu sheegayso waa kitaabkii ilaahay iyo sunnaha rasuulkao la raaco oo loo fahmo siday salafku fahmeene ceebtan aad u ogtahay maxay tahy ceebow eh bal ceebtaan sheegaysaa maxay tahy haddana waxba ma wuu wadayo wuxuu yidhi آخر كسوق وجبي يعني إخوان المسلمين كنا سكستلفين تبريقون كنا سكستلفين وحبوا سلفين سلفين كم أدريكم هي هذا مثال كيسي راية خشبي جها ولا يمدو مثال كيسي مانجاب كها أيو شيء أولين شيء مثال جنسان ديروا أي مادو داقضة حقارك بلابان قانا غير كبلابان قانا استرف كبلابان من أذلة سفهاء آه مثال كمانجاب كها إلى مثال كان كاسو ليمدو كاني وحين لنا جماعة الاعتصام كورا galdalowladeeda ka waran ceebaheeda ka waran mukhaalafaadka ay ku dhacday ka waran abaadiishay la timid ka waran maqaalada balaadada faraha badan le ku sugantay iska hor daba imaanshaha faraha badan ku sugan yahay maqaalada noocaasa ka waran caqiidadiina ciddii aasaastay ka waran ciddii bilowday ka waran abaadiishiina ka waran waxaad ka warantaa cali warsamow waxyaabaha ku dhaqanteen muslimiinta dhiiggooda aad ku daadiseen eed ku xalaashateen ka waran towbadkeen isku dayo oo ka waran towbadii axkaamteedii shuruuddeeda laakiin dacwa salafiya naqsi u heli maysid naqsina male dacwa salafiyana ceeb ma laha dacwa salafiya sida tashwiihi mana tashwiin kartid siduu saaxiibkaaba isugu tashwiihi waxaa jiray inama salafiyiina oo degan gobolka michigan la yidhaahda ee maraykanka ku yaala ayaa cismaanlaangare duruus ka dhigan jiray markaa nin xisbiyaa show ku yidhi cismaan laangare waa salafiyo ninkiibay ku dagmeen cismaanlaangare duruus u akhriyi jiray mar kasta oo ay salafiye su-aal ka weydiiyaan inaan cabdiraxmaan lab wuxuu sheegay wuxuu nagu yidhaha buuhi markan ku nahno dacwa salafiye ka warran wallaahi dacwa salafiya barbad adag baa ku dhacday walaahi saliifiintii maanta dhabarkay ka jabeen walaahi saliifiintii way baaba'een walaahi saliifiintii maanta musiiba ku soo kordhay salafiyadunbuu caaya wuu ceebeeya ictisaamkunbuu ammaanaa salafi baana inagu ku leeyihi walaahi maanta salafiyiin haddanay dhibaata nagu dhacday war baaba'nay waa sidan wuu ka dayriyaa uun war heedhe ninkani maalmihii dambe ayaa waxaa dhacday brograamada internet wax iska badanoo qofka hadduu baadil sheego marka waa la soo qabanayaaye waata salafiyiintu dhufays ugu jiraan ahlubidaca baadilkoodii isla markiiba inamadii qaar ka mida ah ay la soo xidhiidhay والسلام عليكم وعليكم السلام وما horno ma Allah bay ku jira ma ku salifiintu iyo aad bay heer sare ugu jiraano khayr fara badan baa socdo oo duruusdii baa socoto oo muhaadaraadkii baa socdo bal dacwada ugu badan ama aqlabka ah, dadka ugu ilmiga badan dadka ugu faraha badan dadka ugu dhalinyarada badan dadka ugu wax badan waa salifiin ma ku waa meed waarantay waa meed saaweeyeen oo sawga sheekh Ismaan nagu yiri salafiyada darwad ba ku dhacdo way baaba'day sheekh Ismaan waa kay Ismaan Ali Hussein oo horta ah waa marka koobaad waa taa marka labaad masalafi ba hada laysa bi shaykhin wa laysa bi salafiyin shaykhna waa nin xisbi oo ihtisaamiya jamaa ku tirsan iyadaan u dooda iyadaan hor yahay goormay ka dhigtay salafi isaga madaxay soo qabsadeen oo duruus buu noo dhigay joojiyan ku duruustiisa stop joojiya duruustiisa isagana eriya duruustiisa way joojiyeen isagana way eriyeen ana duruustii dib ugu bilaabo inay duruus u jiray waxaan leeyahay markaa cali warsamow kenya tagtay markaasaad rabtaa inaad kenya kasoo tiraahdo dacwa salafiya waa ceebay leedo ceebihii baan la haddana ceeb keliya adaa ceebaysane maad sheegin oo caqiidada ahlu sunnaha iyo manhaj salafku qaldayay waxaad keentay ibnu taymiya takfiirihaa ibnulqayim takfiirihaa maxamed cabdilahaab takfiirihaa kutubta iyo kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka iyo fahamkii salafkay khilaafeen kulli haddii lagu yidhi maxay ku khilaafeenna khilaafkii maan soo diyaarinoo ma ogimika intaasay kaaga dhammaatay adiga ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walow kaana min cindi hayr illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira waad fashilantay ilaahay agtiisa waxaad ku hadasay kamay sugnayn min nafsika wa ashayaan bay hayd min nafsika wa ashayaanina waxaan aad iyo aad ugu qoslay markii laygu yidhi xastaan baa cali warsame ku radiyey hadalladan aan ku radiyey maanta ma dhegaysan xisbiyiinta ma dhegaystaan anuu inkaa ku dhacday laakiin waxa lagu yidhi xastaan baan intuu u faytay intuu u tafaxaytay buu cali warsame adsaam ka haddana waxaa lagu yidhi mid kaloo al-shabaabaa radiyey wadaad salafioo kiini joogan uu radiyey kolley muxaadaradiisuna youtube-kay ku jirta ha loo noqdo ha loo raajaco laba laba maqtac taqriiban wuu ku radiyeen filayaa laba saacadood meelahaasa kolley dee kafa allahu almuminiin qitaal ninkaas salafigaabaa inagaga filan cali warsame iyo abaadiishiisa iyo radinta cali warsame la radinayo isaga intaa yare kooban ayaan iskaba raacin ahaan aan odhanayaa nuwadicuhu in sha allahu tacaala nastawdicka isaga wadaadka intaasaan kusii tawdiicinaynaa kulay isagu waa sii socdaa wax yar baa ka hadhayn jiyay wey jazakum allahu khayran wbaarak allahu fiikum wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kolay jalsada tan xigta waxay noqon doontaa inaynu ka waranno mowqifka ahlusunnuhu ay ka qaataan ama la raba inay ka qaataan ahlulbidaca sida jamacat اlictisaam jamaca tabliiq jamacat taxriir iyo wixii la mid ah subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatubu ilayk